sida aad la socotaan caruur badan oo ama agoomaa ama rajaa ama runtii daryeel wanaagsan aan haysanin baa ku dayacan dalka soomaaliyeed guud ahaan khaasatan puntland runtii caruuro aad iyo aad u tiro badan baa iyana dayacan u baahan hooy caafimaad tacliin iyo isla markaa ama lagu maalgeliyo qoysaskii kor u qaadayay noloshooda iyo horumarkoodana ka shaqaynayay siyaasadda runtii aad iyo aad ayay muhiim inaga noogu tahay waayo waxayna saameynaysaa qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshadoon ka shaqayno waxaa hadafka naga yahayna waxaa weeye inaanu helno ilmo caafimaad qaba qoysas caafimaad qaba isla markaana awood u leh siday usoo barbaarin lahaayeen caruurtooda iyagoo markaan ka fakaraynin dhaqaalo daro caafimaad daro ama waxyaalo kale oo caqabad ku noqon kara horumarka nolosha inay ka qayb qaataan siyaasadda tani marka waxay bilaabatay sanadkii hore horaantiisii ee febraayo labada kun iyo afar iyo tobankii dee sidii loo soo jiraandhirinayay sidaas aan fahamsannayn siyaasad waxa weeyaan in xubno kala duwan sidii ninkoo kale laisu yimaado laga munaashaqoodo waxyaalaha lagu dari karo iyo waxyaalaha markaa laga jari karo iyadoo la waafajinayo diintii iyo dhaqankeenii habkii siyaasaddii loo qaadaa dhigi lahaa runtiina waxaa wax ku oola la qabtay tababar ilaa muddo lix cishaa socday bishii afaraad oo bilowday sideedeedii may lixdeedii buu bilowday ilaa iyo wuxuu socda labiiyo tobankii waxaana lagu lafagurayay tababaro kala duwan oo wasaarad walba ay baahinaysay soona bandhigaysay doorkaay ku lahaan doonto siyaasadda tan siyaasaddan maadaama hadda la aasaasayana dabcan haddii la dhammaystiro oo golaha la geeyo oo lasoo ogolaado la daafuro in haddii waxay noqonaysaa un dib loogu noqdo markaa la saxo mooyaane markaa iyadii inta la wada mid kale lama aasaasay taas ayaanu ahmiyad gaara usiinay marka inaan wakti gelino sidaan uga wada tashan lahayn fikradaha kala duwan aan isku keeni lahayn rag iyo haween hay-adaha maxalliga hay-adaha caalamiga haddii la ku roon yahay dowladdii xubnahoodao kala duwan dhankii baarlamaanka siyaasaddii lugtay ku yeelan karaan wasaaradda cadaaladda wasaaradda waxbarashada caafimaadka shaqadii shaqaalaha wasaaradda haweenka ganacsiga qorshaynta dhammaan wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale dawliga madaxa bannaan ee markaa lug ku yeelan kara ha noqoto noqoto ka dhaqaale ahaan ha noqoto uqareemayntii ha noqoto istaagidii sugidda xuquuqda daryeelka caruurta dayacan ugu dambeyntii shan iyo labaatankii afar labaatankii may bishii hore baanu lafagurid ku samaynay ugu dambeyntii nuqulkii si aanu u dhammaystirno ogana baaraan degno in aanu u diyaargarowno maanta sidaan isugu iman lahayn go-aankii kama dambaysta ahaa iyo waxqabadkii aan u baahino islamarkaana aan iftiimino haddii wax dheeraada ay jiraan aanu ku darsanayno si markaa insha allah biidnillahi kariim aanu usoo gabagabayno deetana u geyno intaan turjubaano golaha si markaa ay madaxda noogu raacaan sidii loo dardargelin lahaa siyaasaddaas insha allah markii la daahfuro taasoonu jecelnahay in la howlgalo kadib markii lasoo cadeeyo inna lagu raacsan yahay bishan dhammaadkeeda ama bisha dambe horaanteeda insha allah biidn illahi kariim dabcan wixii loo wada istaago wanaagsan miro waa laga dhaliyaa muhiimaduna waxay tahay in la iskaalmeeyo danta guud laga shaqeeyo